Thank you. raxmaan raxiim kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal idalahaantiin baad meel walba aad joogtaan iyo si walba oo maqalka keenan idiin soo gaaraya kusoo dhowaada barnaamijka ogaal mar kale wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sanada laba kun afar labaatanka qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eeba idmana waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey shirka egaada oo looga hadlayo xiisada soomaaliya iyo itoobiya dowladda itoobiya oo ciidamadeeda iyo shacabkeeda ugu baaqday in ay u diyaargaroobaan cadowgeeda taariikhiga ah bakistan oo weerar militari ku qaaday iiraan iyo mudaharaadyo ka soconaya magaalada tunuusiya iyadoo weli ay socoto baadigoobka goobka iyo toddoba tahriibayaal ah oo la la qodobadaasi xubnihii joogtada ahaa ayaad maqli doontaane mar kale u diyaargarooba dhageysiga barnaamijka ogaal gudidii heshiise golaatoorade sare gododada dhulkeennu habeenkay gilgilate didii heshiise gola tooradee sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nolooleed taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nolooleed

korkiisa gusha uu horseeda gerida dishaay gedka habo gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda gerida dishaay gedka habo umaysigu u guursan magaalada ku yaale gabaraydu cunaysaygeesiga dhulkiisa geerida dishaay geedka haboo heestaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen waxaa lagu wadaa ah in maanta oo khamiis ah kambaala ah uu ka furmo shir ay leeyihiin wadamada ururka igad kaas oo kusoo aadaya xili xasaasi ah shirkan oo ah kii afartan iyo labaad oo aan caadi ahayn ayaa waxaa isugu imaanaya madaxda dalalka igad waxaana shirkan looga wada hadlayaa colaada suudaan iyo xiisadda u udhexeysa soomaaliya iyo itoobiya oo haatan gaartay meeshii ugu xumayd dowladda jabuuti oo iyadu hogaanka shirkan haysa ayaa soo qaban qaabisay si go-aan looga gaaro arrimaha soo kordhay iyo xaaladaha ka jira gobolka soomaaliya waxaa shirkan ku matalaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray magaalada kambaalo halkaas oo uu kusoo dhaweeyay dhiggiisa uganda sidoo kale waxaa madaxweynaha shirka ku weheliya rag uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax axmed jaamac si ay u caddeeyaan go-aankooda ku aadan xadgudubka ay itoobiya kula kacday madax banaanida dhuleed ee soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay villa soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri madaxda urur goboleedka igad ayaa ka arinsanaya faragelinta itoobiya ay ku sameysay madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhan kale dowlada itoobiya ayaa qoraal ay u dirtay urur goboleedka igad saddexiyo tobankii bishan u xaqiijisay in aysan ka gelin shirkan taasoo fursad siineysa soomaaliya si ay garteeda usoo saarto miiska una cadeyso gardarada ay ku sameyneyso itoobiya cabdulqaadir cali dige afayeenka qeybta warfaafinta madaxtooyada ayaa faahfaahin ka bixiyay dowrka dowlada soomaaliya ee shirkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo waxay soo gaareen magaalada kambaala ee dalka uganda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halkan waxa kaga qaybgeli doonaa shir aan caadi ahayn oo madaxda urur goboleedka igad ay isaga imaadeen faragelinta dowladda etoobiya ay ku samaysay madax banaanida dhuleed iyo midnimada qaranimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale waxay ka qaybgeli doonaan shirka isbahaysiga wadamada dhexdhexaadka ah kaas oo isla magaaladan kambaalla ka dhici doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigiisa ay halkaas kusoo bandhigi doonaan baaxadda xadgudubka etoobiya ay ku samaysay midnimada iyo madax banaanida soomaaliya iyo dhibaatada ay ku yeelanayso xasiloonida iyo nabadda gobolka iyo guud ahaan caalamka wafdiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xoojinaya go-aanka baarlamanka federaalk soomaaliya ay ku laaleen is-afgaradkii sharci darada ahaa ay kala saxdeen ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha maamulka somalilan kaas oo khilaafsan heshiisyada labada dal mabaadiida aasaasiga ah ee midooda africa xeerarka heer igad iyo heer caalamba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa intuu halkan joogo wuxuu la kulmi doonaa madax kala duwan oo dunida isaga timid shirka isbahaysiga dowladaha dhexdhexaadka ah ayaa waxaa ku midaysan boqol iyo labaatan dowladood dowladda federaalk soomaaliya ayaana waxay la waraagi doontaa in madax banaanida iyo qarannimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay dhowran tahay faragelinta dowladda ethoobiya ay ku samaysay midnimada iyo madax banaanida soomaaliyeedna ay tahay arin sharciyada caalamka kasoo horjeeda dowladaha iyo ururada caalamiga ahna ay si midaysan ay tahay inay kaga hor yimaadaan si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey uga carootay is-afgaradka itoobiya la gashay somalilan is-afgaradkan ayaana dhigayay in somalilan ay dhul dhan labaatan kilomitir oo bad ah ka kirayso itoobiya taa badelkeedana ay itoobiya aqoonsato somalilan sida ay sheegtay somalilan inkastoo itoobiya aysan weli xaqiijin arinta aqoonsiga hadaba xiisada sii kordhaysa ee wadamadan itoobiya iyo soomaaliya ayaan wax ka weydiiyay cabdiraxmaan cabdulle idriis oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda isagoo iga waramay shirka maanta ka furmaya uganda iyo sidoo kale xiisada labada dal wal aada maadsan tahay eh, waa dhowahay eh, intaa kadib eh, xiisada ka jirto wadanka soomaaliya iyo etoobiya waa kulashahay maalmahan waxaadna moodaa in etoobiya aysan qaboojinaynin ay kasii darayso marka dowlada soomaaliyana eh, nidaamay mar u haysaa waa diblomaasi oo heerkiisu aada u sareeyo eh, weli ma ka gaarin in maaragtay waxyaabaha qaar oo hadda itagi ay sameyn u hayso inay samayso laakiin nidaam qabow oo siyaasadeed oo diblomaasiyadeed ayay sameynaysaa dowlada soomaaliya marka haddii etoobiya ay sii wadana eh, waxaad dhici doonta dowlada soomaaliya iyada tallaabooyinkaas ka culus inay qaado marka waxaan aan waxaana muuqatay shacabada soomaaliyeedna inay dowlada garba taagan yihiin oon maarata ay u diyaar garoobeen in maarata dalkooda ay difaacdaan waayahay dowladda hadda xooga ugu badan waxay isugu geynaysaa inay caalamka iyo ururada gobolka kala hadashay xiisadan iyagoo oo intooda badan garab istaagay islamarkaana soo diray waraaqo ay markaa ku cadeynayaan inaan la faragelinin madax banaanida soomaaliya si kastay ahaataba wadamada caalamka iyo sidoo kale ururada gobolka hadii xitaa ay dhacdo in etoobiya tallaabada ay kusii adkaysato xiisada labada dal hala qabuujiyo hadalkoodu inuusan soo dhaafi doonin u egtahay soomaaliya markaas iyada maxaa u xal ah runtii muxuu aha wadooyin badanaa furan markii sidaan kale ay timaado xuluusha ama waxyaabaha wax lagu xaliyo way badan yihiin hab diblomaasi iyo wadahadal waa furan yahay waxaa kaloo furan in eh, qaanuunka lagu kala baxo oo maxkamadaha adduunka la gaaro waxaa kaloo furan dagaal oo laiska dhiciyo oo in martay eh, dagaal lagala hortalbo intaa way furan yihiin dowladda soomaaliya way furan tahay intaasoo qodobadaas oo dhan way furan yihiin waxaana filayaa in eh, rajayna in martay dagaal aysan gaarin oo inahaas kala lagu kala baxo waana aragnaa ethoopia in waxba xirinayin oo maaragtay eh, ay soo xerka goosanaysa marka waxaana eh, waraqadihii ama dunida eh, diblomaasiyadda caalamiga ah dhagahay ka fariisatay waan aragnaa waa noo muuqataa marka waxaan rajaynayaa in maaragtay dhagaha furan doonto a keeni doonto diblomaasiyadda caalamiga ah iyo siday wax u socdaan inay fahmi doontaan qiyaasa insha allahu tacaala yahay maadaama aragtida etoobiya inta badan wadamadu ay kasoo horjeesteen arintaanu sidee ugu dhamaan kartaa in xal laga gaaro maysan kuu muuqanin inay gacanka hadal gaari doonto maadaama etoobiya baaqyada socda aanay dheg jalaq u siinayn runtii way dhici kartaa inay gacanka hadal gaarto sababto ah etoobiya waa iyadaa sii oo hadda waad arkaysay inay hargeysa maalmaan tagayso inay maamul goboleedadii oo soomaaliya ay la xiriireyso eh, marka way ka muuqataa in gacan gaari doonto eh, dabcan eh, dowladda soomaaliyana gacanka ka hadalkaas way u diyaargaroweysaa oo dee xooganay ku jirtaa ciidamadeeda iyo muxuu ahaa muxuu ahaa wixii ay heli karto iyo wixii ay ka heli karto saaxiibada marka waxaan isleeyahay etoobiya Eh, waxaan kusoo noqon doona dareenka eh, oo ay waxbay fahmi doontaa hadda dareenka ka maqan oo waxay isleedahay eh, baddoodba heshay marka badna sidaa laguga helo marka waxaan isleedahay ethoobiya muxuu ahaay waxaan rajeynaa inaysan gacan ka hadal naga gaarin laakiin ay tagto muxuu ahaay kanaaladooda hadalka iyo muxuuha uqadib lmaajadin kula maandoonta hadii ilaahay shirka maanta ka furmaya uganda ee igad etoobiya kama qaybgelayso halkaas go siyaasadeed ma lagu tilmaami karaa runtii shirkaas sax kama qaybgelayso intaan xogta ku hayno waa mashquulsanahay iyo waxbay sheegtay way cudur daaratay mm. waxay doonaya oo hadalada iyo go-aanada inay ka dhimato mana dhici doonto eh, go-aankii la gaari waa la gaari doonaa ka dambeeya shir kale oo kow iyo ka dhacayo oo wadamada eh, eh, africa maarata ay shir kuleeyihiin mhm. oo maaragtay dhici doona bishaan dhexdeeda marka haddana kaasaa la tegi doonaa waxaasoo dhanba waxay noqonayaan dowladda soomaaliya way shirkan marka oo hadda koob iyo labaatan ka dhacaya waxawaaye mm-hmm. mm, waa ciidamada mm-hmm. waa ciidamada marka wadamada oo maxaa iska yirahda magacooda mahaye ciidamada heeganka maaragtay wadamada africa kalitada bariga africa mm-hmm. ciidamadaas way shirayaan kadib wixii go-aanay waxaa dhici marka haddii intaas ay istaagi weyso in go-aano kala culculus gaaro oo maaragtay eh, laga yaabo in laga bilaabo in laga saaro eh, muxuu ahay ciidamada amisom ama atomis eh, waxaa dhici kartaa in maaragtay iyadana sida hadda maamul goboleedyada ay qaar u aqoonsanayo ay leedahay mhm. in maaragtay la samayn doono taas oo kale dhici kartaa in egaad saas oo kale ay samayso oo laga rabo in la codsado dowlad samaad ka codsato ama midooda africa dowlad samaad ka codsato in laga raro eh, dowlad aan sharciga ilaalinayn in laga raro xarunta eh, midooda africa in laga raro mhm. eh, magaalada ee waxyaabo kale inay dowlada soomaaliyana geli doonto way dhici kartaa marka waa waa kanaalo badana u furan dowlada soomaaliya magaal waayahay marka ugu dambeyntii aragtidaada maxaad siri kartaa shirkan maanta waa lagu lafaguri doonaa maxaase kasoo bixi kara shirkan waxaan qiyaasa in lagu lafaguri doono waxyaabaha oo markii waxyaabihii kaloo caadiga ah laga soo tago waxaa yeela dowlada soomaaliya waxay geenaysaa muxuu ahay qaraar ay leedahay maarata arrintaas looga toojeesanayo cambaarayna iyo talgiyo laguna maaragtay lagala hadlayo in ay ka joogsato tallaabooyinka ay qaadayso iyo heshiiskaas oo sharci ah marka waana rajaynaa inay kasoo bixi doonto in soomaaliya la garab istaagi doono la dhihi doono dowladda etoobiya ha joojiso barnaamijkaas marka hadday joojinaysaba hadal uu joojinayo dowladda etoobiya marka waa sugayna insha allahu tacala waxyaabahaasaan rajeynayn in loo hadli doono kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdulle idriis oo markaa iga waramayay arrimaha gobolka iyo sidoo kale xiisadda soomaaliya iyo etoobiya weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inaadan maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inaadan bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal markaana golaha amniga iyo nabadgelyada ee midooda afrika ayaa muujiyey sida ay lama taabtaan u tahay ilaalinta madax banaanida dhuleed iyo bulsho ee jamhuuriyadda soomaaliya go-aankan ayaa waxa uu kusoo hagaagayaa xilli ay dowladda itoobiya weli isku dayeyso damiceeda waalida ah ee ku markaasi aadan biyaha soomaaliya golaha ayaa hoosta ka xariiqay waajibnimada ilaalinta xeerka midooda afrika oo meesha ka saaraya in aan lagu xadgudbi karin madax banaanida iyo midnimada dalalka golaha oo labada dal ugu baaqay wadahadal ayaa sidoo kale soo dhaweeyay shirka madaxda igad kaasoo isla arinka xadgudubka itoobiya looga hadlayo islamarkaana maanta ka furmaya dalka uganda caasimadiisa kambaala sidoo kale dowladda imaaraadka carabta ah ayaa taageero buuxda u muujisay dowladda soomaaliya kadib xiisada ka dhalatay isafgaradka sharci darada ah ee itoobiya ay la gashay somalilan wasiir dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka khaliifa shaahen ayaa hogaamiyey wafdi sare oo imaaraadka uga qeybgalay shirka wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda carabta ah ee codsatay dowladda soomaaliya shirkan oo lagu qabtay hab fogaan arag ah ayaa looga hadlay xiisada soomaaliya iyo ah ee ka dhalatay safgaradka itoobiya iyo somalilan dhexmaray qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka ayaa lagu yiri intii uu socday kulanka wasiirku wuxuu cadeeyey taageerada imaaraadka ee madaxbanaanida midnimada dhuleed iyo qarinimada soomaaliya wuxuuna ku celceliyey in imaaraadku uu garab taagan yahay dowladda soomaaliya maamulka dowladnimo ee madaxbanaanida buuxda haysta iyo sidoo kale in dalalka carabta lagala shaqeeyo wax kasta ay u arkaan in ay lagama maarmaan u tahay arintan wasiirka ayaa sidoo kale iftiimiyey baahida loo qabo dadaalo iskaashi oo lagu horumariyo xasiloonida iyo amniga geeska afrika sidoo kale dejinta xiisada wadahadalo diblomaasiyadeed Waxa uu sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay in la sahamiyay siyaabaha looga kaashan karo IGAD iyo Midowga Afrika xaqiijinta xasiloonida Geeska Afrika. Taageerada Imaaraadka ee Soomaaliya ayaa imaaneysa laba toddobaad kadib markii la saxiixay is iyada oo uu jiray tuhunka markaa in ay dowladda Imaaraadka weli aanay ka soo hadlin arrintan is-afgaradka dhexmaray dowladda itoobiya iyo somalilan ayaa dhaliyay muran xoogan kaasoo dalalka caalamka iyo sidoo kale ururada gobolkaba ay si isku mid a ah markaasi oga hadleen arrinkan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ogaal markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabuco isla baraha bulshada wadajirna waxaa idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo anigoo ifra axmed kaakiye soo dhawaada dhageystayaal waa tahay istaray haddii aan ku bilowno dhanka iyo hadalhaynta waxaa baraha bulshada aada loogu hadalhayay diyaaradii shalay ee naga celiyay hawada soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaana qaaday tallaabo culus oo ka dhan ah etoobiya ayadoo hawada soomaaliya ka celisay diyaaradda etoobiya ireland amarkan ayaana kasoo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho taasi oo dib u celisay diyaaradan oo wafdi etoobiyaan ah u waday magaalada hargeysa sida ay wararku sheegeen istra diyaaradan ayaana ugu dambeyntii ku laabatay magaalada adis ababa oo markeedii horeba ay kasoo kicisantay istre go-aankan ayaana waxaa durbo ka dhashay hadalheyn xoogan waxaana soo dhaweeyay dhaweeyey dadweynaha soomaaliyeed si weynna u bogaadiyay tallaabada dowlada soomaaliya ay qaaday baraha bulshada ayayna arrintaasi aada u qabsatay oo dadku waxaay leeyihiin waa dowlada soomaaliya go-aan fiican ayay qaadatay oo tan iyo shalay ee baraha bulshada dadku aad ugu hadalhayeynay lahaayeen arinkani waa arin lagu farxo in etoobiya gebi ahaanba dhaqdhaqaaqyadeeda laga joojiyo gudaha soomaaliya dhanka kale ifraaxe waxaa maanta oo khamiisa ah lagu wadaa in kambaalo uu ka furmo shir ay leeyihiin wadamada ururka igad kaasi oo kusoo aadaya xili asaasi ah shirkan oo ah kii afartii labaad oo aan caadiga ahayn ayaa waxaa isugu imaanaya madaxda dalalka igad waxaana shirkan looga hadlayaa colaada suudaan iyo xiisada udhexeysa soomaaliya iyo etoobiya oo haatan gaartay meeshii ugu xumeed dowladda jabuuti oo iyadana hogaanka shirka heese ayaa soo qaban qaabisay si go-aan looga gaaro arrimaha soo kordhaya iyo xaaladaha ka jira gobolka soomaaliya waxaa shirkan ku matalaya laleeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray magaalada kambaala halkaas uu kusoo dhaweeyey dhigiisa dalka uganda sidoo kale madaxweynaha soomaaliya waxaa ku wehelinaya safarka mas-uuliyiin ay mid yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac si ay u cadeeyaan go-aankooda ku aadan xadgudubka ay etoobiya kula kacday madax banaanida dhuleed ee soomaaliya waataa istaree hadalheynta haddii aan halkaas ugu imaano markana dhanka iyo qormooyinka weligaa kuma noolaanaysid nolol farxad leh haddii aad ka walwalsan tahay waxa dadka kale ay kaa aaminsan yihiin si kastuu dadaalkaaga u liito marnaba mirihiisa eber ma noqdaan marka ay nolosha ku tusto boqolaal sababood aad u oydo tus nolosha inaad haysato kumanaan sababood aad u dhoola cadayn karto dhawaqa ficilka waxa uu gaaraa meel uusan hadalka gaarin dadka kale ula dhaqan sida aad rabto in lagula dhaqmo samee wax wanaagsan waayo wanaaguma dhammaado marka aad dhimato ha aaminin dadka aan naftooda jecleen marka ay kugu yidhaahdaan waan ku jecelahay ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey isbeddelka dhabta ah waxa uu bilowdaa marka aad aaga raaxada ka baxdo qormadan ayaa waxaan kasoo xiginay qofbaraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida waata ifraaxi qormada ugu dambeysa dhankeyga waxay leedahay dareen lamida ma jiro oo ka qurux badan inaad waxyaabo badan oo xumaan ah isaga tagto jano aad gasho darteed adduunyada oo dhammi waxay noqon lahayd farxad haddii jaceylka sida fudud lagu helo loo haysan lahaa ogsoonow haddaad tahay qof wanaagsan waxaa kaa wanaagsan qofka kuu fahma inaad tahay qof wanaagsan ixtiraamku waa diin oo qof kasta oo bini-aadam ah kuugu leeyahay laakiin jaceylku waa deeq aad siin karta qofka keliya ee kaa kasbada qosol weliba farxad ma ahan hadal kastana run ma ahan qof kastana daacad ma ahan jecel walbana dhab ma ahan mararka qaar kuwa ku nool nolosha lamaanaha leh waxaa aad uga nasiib badan kuwa nolosha keligii ah ku nool waayo ma jirto cid ay ka baqayaan inay lumiyaan qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala armaan maalig guud ahaana waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa istar iyo faraaxoo idin leh nabadgelyo waa hagaagi ifraax iyo heysta raxaadi mahadsiyihiin noo soo jeedinaya xubinta bandhiga warbaahinta bulshada markaana bakistan ayaa iiraan ku dhifatay weerar aada loo agaasimay subaxnimadii hore ee saaka wax ka badan afar iyo labaatan saacadood kadib markii hawada iiraan ay weerartay balojistan taas oo sii kordhisay xiisadda u dhexeysa dariska iyo cabsida laga qabo isku dhac ballaaran saaka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda bakistan waxa ay filisay waxay ugu yeertay howlgal ku saleysan sirdoon oo ka dhana ah meelaha ay ku dhumaaleysanayaan kooxaha hubeysan ee gobolka sistan balojistan ee iiraan magaca makbad waxaa loogu yeeraa howlgalka kaas oo sababay dhimashada tira argagixiso ah bakistan ayaa sidaas tir iyadoo aan la cayimin inta qof ee la dilay Jawaabtan ayaa timid maalin uun kadib markii Iran ay duqeyme cirka ah u adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee ka dhanka ah Jais al-Aad, kooxda hubeysan oo u dhow magaalada Panjakkur ee gobolka Baluchistan ee Koonfurta Galbeedka Baakistan oo xuduud la leh Iran. Tehran ayaa ku eedeysay Jais weeraradan oo in badan soo badanayay bakistan ayaa ka jawaabtay weerarka iiraan oo ay ku dishay laba caruur ah iyo saddex kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ku tilmaantay waxaan la aqbali karin waxayna sheegtay in wadanka uu xaq u leeyahay inuu ka jawaabo falalka sharci darrada ah ee lagula kacayo wasaaradda ayaa bayaankeeda ku sheegtay in dhowrkii sano ee lasoo dhaafay iiraan lagu wargelinayay meelo nabdoon oo ay ku raaxaystaan ama ay markaa joogaan kooxaha hubeysan ee falaagada ah ee doonaya in ay ka go-aan balojistaan gobolka koonfur galbeed ee kaas oo xuduuda la leh iiraan wali waxaad dhegaysanaysaan ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan yaduulayo soconaya badayaa dawaafaya yadabaalo aadaya lughaya iyo yase ilac doonaya wajilibodhay eh. daaradeyda dhaqdhaqa weeye eh. fiisa lakama doonaayo eh. baasabora daanhaw keliine alanduuladhamalahe oromo aninikiindigay ninka duulayow heedhe hadhow muran ma doonaayo haddii leenku kula deego haddii taago dib haddaad u soo noqoto dembi anigu anigu kumalihi lihi waar walla weynay haddaa hawada ka celiseen waftigii etoobiya ee noo soo socday ictiraafka noo siday dee dhulkaannu soo marinaynaa wartafasow hargaysa oroma ka tuugsataa joogtee car ma keeni karta abiy axmed afkaday kuwa tuugsanaa shaqa weyn haayaan beebeenna u malaysaa warkalamaanay waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaaye mitid yar midhihii bataa kama macaashaane itoobiya siday maagtay iyo malihii beenow aryaa waxaa kaloo la yiri mida midhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii tafasow dhulkuleha martiyoonay eh, meelka koraytob eh. maanyo ulilena markab adaleetamaka duulu doona bravo wabgayrarati eh. laakiin caanaha baay iyo boqol wa joogtaa war dowlad ma lahan soomaalidiiyo damicii beenowye dabaabaad inaan heli karniyo danabyo baasuuke ama aan isdaafici karnaan codar ku daahnayne dulmi iyo anaaniyo haddii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhiga dirir ha loo xayto bilaahi dagaale dagaale ma fiino anaka waa rabnaa isadhexgala waay jaceyla walaalinimo waay hadda ka hor dulmiga etoobiya waa tii la yidhi diidnaye ogow dalkayagaa ninkii doonayayow inuu duudsiyaa rabow annagu diidnaye ogow abdulow runtaa daahaynu qabataantana fuulayn walnoogaaday langihanadama duhur soomaali dablaku hurye armadayo ciyaartaydii baydhaba waa la soo celiyey miyaa tiri waalwalla weynay diyaaradda iyo wafdiga hargayse laga celiya annagu waa ka dibaaqaynaa waxaana moogtii inaannu qaran madax bannaannahay haddayga wallantaa la yskaga hadhayn dowlad baanu le leenahay difaaca way ku filan tahay laa diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray bardawaaqlow boowe ciidankaad ku faanaysa gooja haddaannu ku barannee deriska waan la hadlayaa waxaan dirayaa farriin nabadda waa daadahshaa ninkii taa dab iyo huluc baa u yaal waaqlow deriska kadooy ama kadiima laarey doorashadii oota daraankii ka galo waarbalmadayo biyacab warkalamaanay war ma haystaane diyaaraddii wafdiga itoobiya hargayso u wadday waa laga celiyey haddama birikdaar baa hawada isu taagtay hawadaa kale wanaag laga yiri birgaada dhiibanana walku diiday baawe waa iska dulqaadhinaysaa xarka caalamiqa waa ilaalinaysaa walaahi heer haddaa ilaalinaysa korkaagu ha markii hore xaa soo doontay <laughs> war hadda booriskuqaris weeye booriskuqaris weeye tabar baa u sheegtay warwarka hanaga dhex gelinine wafdiga markii la celiyey tii shacabka waa la ogolaaday inay soo degto war si fiican ma loo baara shacabka inay ku dhex dhuuntaan sow lagama yaabo <laughs> siyaasadayna qoto dheer maalafahma qaro tafasow bilaasaan kooday ammiinkii eh. eh, ninkii la shagayana maalintii ninkii la shagayana saas oga warya naw madabe oromada nooga dhow walba halgasalgu bay ku yimaadaan nin oromadu warwaaqla bilaasha oromada u xijinayaa madeeye eh. ra-iisul wasaare xamse wuxuu yidhi muuse biixi somalilan inta bini haashim iyo quraysh ka saaray abtirsigii durriyaddana nasakhay ayuu laftinnagaa dalaq siiyey warkalamaanay waxba ladiima sheegi karo in yarba warku naga khastaane hay-adda saartay waxay sheegtay inay hawada soomaaliya ka celisay diyaarad wafdi etoobiyana sidoo sharci darro ku socotay oo aan wax fasaxa qaadan iyo ruqsad waxayna dhaheen ma aqbali doonno hawadeenna in lagu xadgudbo duulnimaadka shacabkuna waa sidiisiiyay dhaheen laakiin cid kaloo dulmi ku socoto ma mari karta hawadeenna hayay war madiirad bay ku eegayeen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii qofka loogu talagalay now oo xaggaana nagaga keenteen war kalemaana war mahaysaane dhammaan soomaalida waxaa muuqata eh. inay isku raacsan yihiin xadgudubka etoobiya in laga hortago tago eh. waxaa war saxaafadeed soo saaray eh. siyaasiyiin isugu jira madaxdii horee dalka soo hoggaamisay iyo kuwa hadda haya iyo kuwaba mucaaradka ka tirsanaa jiray waxayna kale yihiin magacyadoodu sheekh shariif sheekh axmed shariif xasan sheekh aadan cabdiweli maxamed cali gaas cumar cabdirashiid cali sharmaarke xasan cali khayre ridwaan xirsi maxamed cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdishakuur doctor cabdinuur sheikh maxamed cabdulqaadir cosobla cali iyo cabdinaasir cabdulla maxamed oo dhammaantoodba si wada jir ah u soo saaray duulaanka guracan ee etoobiya si wada jir ah in looga hortago waxaanaw samigay cabdulana wuxuu ku leeyahay how badyaa webi iyo bannaan la maayo waana been badya webi iyo bannaan la maayo waana been cabudulow adhiya samiqa xariqa way warwar mahaysaan madaxa shirkadda etobian airline misfintisow isbin istisna unun kaxaa noogu jira war ninkuu b b c oo waraysi siiyeeye wuxuu yidhi diyaaraddii wafdigeenna sideye hargaysa u socotay adhisaababa ka duushay lagu qasbay inay dib ugu soo laabato adhis ababa now waar maxay noogu soo sheegi waayeen ubawma erboodkaa ku sugayseenba waar hadday sidaa u cabsanayaan maxay qoraxda noogu dileen war diyaaradda wafdiga etoobiya sidee la celiyey waxaa la soo bandhigay hawada meesha ay ka maraysay marka la celinayey waxaana la sheegay jigjiga dusheeda inay maraysay halkaa haddii aad soo dhaaftana adigay kuu taallaa baa layidhi urbowa suuqyada iyo waddooyinka muqdishosaa kaamarada ugu xidhteen hadda miyaa erkana kaamara ugu xidheen waar bashiiroo buntland laftigeedu nagama howlyaro iyaduna goonnii bay isku taagtay berriba adigana hawada lagu fariisan doonaa warmowtaa cid kale kadhaama jidho war kalemaanay warmaysiine shirka igad etoobiya waxay sheegtay inaysan ka qaybgelayn warmow waxay la tagaanin miyay waayeen waarmadayo maxaa la aamay war xildhibaan cabdiraxmaan abshakuur wuxuu yidhi marba etoobiya haddii ay ka baaqatay shirka igad inay ka qayb gasho soomaaliya diblomaasiyadda waa uga adkaatay sababtoo ah igad waxay ahaan jirtay urur etoobiya danaheeda ka shaqeeyo waxay doonto ay ku fushato maantase waxaa muuqata siyaasaddii igad in looga adkaaday soomaaliya markaana booskaasay la wareegtay benben waa iska dhaadhiisi walaahi dani aan laynaa waa jiijiifanayna waa soo kicina jibulamaasi ka tarwaanaay aryaa tafasow waan ogtahay waana naadiise nagaamiyaad wax ku naaqe waan ogtahay waana naadiise nagaamiyaad wax ku naaqe amiin waanoodweysi nafti naqa badi naqa anaqadhi naqa naw oo faysal caalo waraabe muxuu noo wan haddaa halkaynu joognaa ma hirsana ma hilinba ma dhulki hoosa waaban heeda daabe war kalemaanay warmaysiine ra'iisul wasaare xamse wuxuu khudbad ka jeediyey shirka jaamacadda carabta waar somalilan hala ixtiraafo intaanu dhulka xaraashin miyuu yidhi alxabashiyiin alahmayriyuun laa yataarfak walaa yatamanag yeeray waryamadhi eh. anika orimo waaya habasha nin intaan la aqoonsan dhulkii ku bilaabay eh. haddii aan ixtiraafno arrin idinkuu fali doono eh. isweydiin ma lehe sidee loo aqbalaa war annagu dhulmaanu ibsana waanu karaynee eh. dowladda somalilan eh. maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka anianaku qabto runta waay annaga wax tiraafina wartasafow fidna hurida lama toosiye ficilka qaar daaye war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo ninkii beeciye sayladana geeya waxa uu ku soo gadanayaa soogunnimo maaha warwarka waa naga dhex dhex gasheen ra-iisul wasaare xamsan shirka carabta wuxuu uga qayb galay qadka internetka khudbad kululna waa u jeediyey itoobiya iyo damaceedana waa ka hadlay israa'iil iyo xasuuqa falastiina ay ku haysana waa ka hadlay horta dhibtirabadina afrikaana miya araba miya orabbina ma gashi tafasaw dadka badikasi banu haashimaanune yeeren laakiinna ma dheeyow hadda coriimo waay war anugu oramaya carab midna ma nihin war waaqlow ma degana warkaadu ye baldo'uun isugu beer waha kuugu daran sheeg halagaa daweeye nawarde annaga aqoonsi baa noogu daran anaaba khusiima ha kale rabata war maxaad badna siisa haysaa hawadii baa lagaa celiyey kowdhinow samir dhulkaa soo marayna war kalmaanay war ma haysiine afhayeenka aqalka cad ee maraykanka oo uu dhinac taagan yahay xogeeyaha gaashaaniga ee maraykanka war kulula ka soo baxay war lagu gubi rabay somalilan ha la xisraafo miyuu war naga joog waqlo warkaa naloo wada ixtiraaf baa kuwaalae war warkaa naga dhex gelinina afhayeenka maraykanka wuxuu yidhi faragelinta etoobiya ay ku haysay soomaaliya iyo heshiiska dhex maray iyo etoobiya waxay khatar ku tahay amniga geeska afrika iyo amniga maraykanka waxayna lid ku tahay dagaalka lagula jiro argagixisada mana aqbalayno aryaa reer mudugu markaasoo kale waxay yidhaahdeen safaray ka kacday war sacuudiga oo dowladaha itoobiya taageero ugu weynaa wuxuu yidhi madax bannaanida soomaaliya in lagu xadgudbo ma ogolin war itoobiya intaasoo dhammaa la hadashee dhiman dhiman miya xaylisoo taagan yihiin war nin oo mambiya lagama celi karo yaa hadday sun ku jirtane waar dee annagaa siinayna war gabarhaaddi ka hor banaanbaxyadii dhacaya ka hadasha waxay tidhi abiy axmed oo haddaad bad u qabto webigaada cusbu darso ee hana wareerin war gabar kaloo bannaanbaxa ka qayb galaysa iyaduna waxay tiri ilaahay abuurta itoobiya badla'aan dhigaye sidee muuse u siin karaa bad ilaahay ku abuurtay eed ma ku arka ayaan daran war kalamaanay war ma haysaane wiilkii madaxweynaha maxamed xasan sheekh maxamuud maxkamadii la saaro waxay sheegtay shilka uu galay ee muwaadinka turkigaah ku dhintay inuu ahaa mid caadi ah wax ka siina aysan ku jirin waxayna hadda ku xukuntay sagaalboqoloo dolar warwarkii mucaaradku ay shacabka ku marin habaabinayeen suuq ma yeelan waaye warmahaysi in abwaankii la yidhi jilibu uu fakaday nigeeye xali uu soo hadlay war ma hargeysuu ka soo hadlay war meeshuu joogo ma sheegayna wuxuu yidhi boqol maalmood kadib waa idiin salaamayaa soomaaliyay wixii hadda kadibna telegaraamkaas kala soconaynaa war abwaanku boqolka maalmood mucaskar miyuu ku jiray war dad badanoo warkiisa komenti ka dhiibtay waxay dhaheen intii wax kaa sheegtay oo ku xamatay kuma jirno war marba haddii telegaraam u inuu jilib jooga ii caddaatay war nabadii nool intii nageeye la weysnaa waxay ummadda u sheegayeen sidii igraan oo kalea inta la dilayaa la qariyeen war nageye waa soo hadlay waay ikraha soo hesha maxaa loo dhihi waay war kalemaanay war mahaysiine siyaasiyiin iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxay kenya ka dalbadeen wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan geeri iyo nolol inay meel ku soo sheegaan sababtoo ah isagoo nairobi joogaa la waayey in la afduubtayna waa la sheegay war wasiirka amniga jubbaland dhowmaal wuxuu yidhi dowladda kenya waxaan kala hadalnay inay raadiyaan cabdirashiid janan caddayn buuxana ay keenaan war cabdirashiid janan soo xamar ku xirnaa la waaye waxaan la arka soogis may taagane ama uu haddana meel kale ka soo hadlaa warormuud iyo nabasugudi maxaa lagu dhexaadiyey war qoraala dowladdu soo saarta waxay ku sheegtay in heshiis laga gaaray khilaafka yaroo taagnaa hormuudna ay amniga la shaqayso dowladduna ganacsatada ay xag dhoorto qoraalladii la isdhaafsadayna hawadaa lagu cunayo waa la saaray war xalay dhalay miyaa laga soo qaaday war madaxweyne qoorqoor oo digroto soo saaray wuxuu dugsiga hoose dhexe iyo saree degmada xardheere ugu magac daray allah u naxariistee taliya shahiid suulnuuge magaciisaa lagu qora miyuu yidhi urur ma haysaana u dabaal degeen sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii laga xureeyey argagixisada dadkii xureeyana allah u naxariista taliyo suulnuu ka miduu ahaa waana mudan yahay in dugsi iyo magaalo iyo goobo muhiimaba ah loogu magac daro war xildhibaan odawaa wuxuu yidhi allah u naxariista taliyo suulnuga wuxuu ahaa dal jirka dahsoonoo la hubo allahayow nin daacaada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin fariimahaas iyo xubintii ugu dambeeyey barnaamijkeenna tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa botaano idinleh nabadgelyo